ku jiro hiya alaau rakacaatin saddex ragcadooda aw arbacu rakacaatin ama afar ragcadoodoo jalasa bayna rakcatayni labada ragcadood dhexdooda wuu fadhiisan muftarishan isagoo markaa goglashadii u fadhiisanaya lugta bidix la goglanayay wayutashahadu atixiyaadkiibuu akhriyi wayusallii cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam bacdahu atixiyaadkaa dabadiina nebiga ayuu ku sallii fii axadi alqowleyni labada qowl mid ahaani sida uu dhigayo walaa yusallii fi laakhari ka kale ku sallii maayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu leeyahay qowlka kale atixiyaadkan hore halkan musanifku raxmat ullaahi wuxuu ku tilmaamayaa taxiyaadkii dhexe haddii salaadu saddex ragcadood ama afar ragcadood ay tahay ayuu mashruuc noqonaya ataxiyaadkani nabigeenana calayhi salaatu wasalaam waa ka sugnaaday oo kaana yaqra'u fii kuli ragcatayni ataxiyata nabigeenu calayhi salaatu wasalaam taxiyaadka ayuu jiray laba ragcadood oo kasta marka uu tukado waa salaadihii faralka ahaa ataxiyaadkaasi madhab ahaan waa sunne fadhigiisa iyo tashahudka aqrintiisuba waxaanay culammadu u cuskadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sahwi ahaan uga tegey kadibna aanu u soo laabanin ee sujuudu sahwi unuu ku kabay hadduu waajib yahay bay yihahdeen culammadu uu u soo noqon lahaa waxaa markaa madhabku uu khilaaf geliyey ataxiyaadka dhexdiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma lagu saliyayaa mise laguma saliyayo laba qowl ayaa madhabku uu ku leeyahay qowl waxa uu leeyahay waa lagu saliyaya maxaa yeelay dee waata la salaamayaba aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatu xadiidkuna wuxuu ahaa yaa rasuul اlah kayfa nusalii alayk qad carafnaa kayfa nusalimu calayk fakayfa nusalii calayka ida naxnu salayna maaragtay waxa weyaan fii salaatina salaadayada sideenu kuugu salinaa sidaanu kuu salaamaynay waa waanu baranay de atixyaadkaa salaamtii nebigu way ku jirtaa salaamtii hadday ku jirto salligiina wuu ku jirayaa wuu leeyahay qowlkaasi kaasaana muctamada qowlka kale wuxuu leeyahay hada mabniyun cala اtakfiif atixyaadkan hore wuxuu ku binaysan yuu ku dhisan yahay dedejin iyo fududayn sidaa daraaddeed nebiga calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka dambe unbaa lagu saliyayaa atixiyaadkan hore lagu saliyi maayo waxaanay deliishadeen xadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo tilmaamaya inuu nabigu hore uga kici jiray kaanamaa huwa jaalisun cala radaf in nabigu uu dhagaxaan kulul ku fadhiyo oo kale ayaa la moodi jiray wuxuuhi uma yusalii wuu tukanayaa maa baqiya min salaatihi salaadiisa inta ka hadhay mila athaaniyati ragcaddii labaad qaabku u tukaday oo kale ayuu ragcadda saddexaad iyo ta afraadba u tukan ilaa annahu hase ahaatee laakiin wey ilaa anna hadday israacdo bimacnaa laakinnabay noqotaa ilaa annahu hase ahaata isagu laa yaqra'u suurata suuradda aqri'i maayo fi axadi ilqowleyni labada qowl mid ahaani siduu leeyahay wa yaqra'u wuu aqri'ayaa fil aakhari qowlka kale sida uu leeyahay labadii ragcadood ee dambe waxay la axkaam yihiin ragcaddii labaad oo wixii ragcaddii labaad aynu ku soo sheegnay ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad qaabkii oo kale ayuunbaa loola imanaya hal qodob ayaa hadalka jooga oo ah suurada marka faatixada la akhriyo suurad ma la raacinayaa labada ragcadood ee dambe sidii ragcaddii dhexe iyo tii ka horreysayba loo raacinayay mise loo raacin maayo qowl wuxuu leeya waa la raacinaya waxaanu ka qaadanayaa xadiidkii abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu in nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada duhur ragcadda hore uu ku tukan jiray aliflaamiim asajda in leeg ragcadda labaadna intaa barhkeed ragcadda saddexaadna intaa barhkeed marka halkaa laga saddead ta marka laga fahmaya halkaa dee suuratu sajda waxa weeyaan shan iyo waa soddon aayadood soddon aayadood marka ragcaddii labaad kala barh baa shan iyo saddexaadna intaa haddana barhkeed baa layi yani toddoba ilaa sideed ayay noqonaysaa in markaa la akriyayey dabcan faatixadii kuma jirto de markaa suuratu sajda lagu qiyaasayayba faatixadii kumay jirin marka halkaas xadiidka daahirkiisu waa in labada ragcadood ee dambe laftooda suuraddii la raacinayo faatixada kaasuu markaa qowlkaasi uu qaatay qowlka kale ee isagoo odhanaya mayane ee labadan ragcadood faatixada waxba lagu dari maayo isaguna markaa xadiis buu haystaa bukhaari iyo muslimba ay soo saareen markaa kaasi mafhuum ha ahaadee kan kale xadiis sariixaaba ku soo aroorayoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood ee hore faatixada iyo suurad baanu la aqrihi jirnay labada dambena faatixada ayaanu la aqrihi jirnay marka xadiidkaasi de wuxuu tilmaamayaa in labadii dambe faatixada keliya la akriyayo markaa kaasaa muctamadoo faatixada uun baa lagu gaabsan labada ragcadoodee dambe waxba faatixada la raacin maayo wuxuu yihi wayejlisu wuu fadhiisanayaa fii aakhiri salaati salaada aakhirkeeda mutawarikan isaga oo sinta ku fadhiisanaya oo dhulka sinta u bixinaya oo sintiisa dhulka siinaya oon waxba u dhaxaysiinaynin lugtiisii bidixna saynu sheegnay xaggaa lugta midig u kaxeeyeyoo ka hoos saaray waynu soo tilmaanay tawarugu qaabka uu noqonayo iyaduna waa lilitibaaco dee nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka sugnaatay saxaabaduna saasay rasuulka uga wariyeen fainkaa markaa eh, la kala qaadi maayo inay salaadu afar ragcadood tahay ama saddex iyo inay laba tahay tii xataa labada ahayd salaaddii sunahayda labada ragcadood ahayd kol haddii salaani ay ku xigto atixiyaadkan atixiyaad kasta oo salaani ay ku xigto saasuu qofku u fadhiisanayaayo lugtii xaggaa hore ayuu ka saaraya ama laba ragcadood ha noqoto ama ragcad ha noqoto ama saddex ha noqoto haddii atixiyaadkaa uu qofku atixiyaadsanaya aanay salaani ku xiginna ee wax kale ku xigo iftiraashkiibuu u fadhiisanaya sida qofkii sujuudu sahwiga lagu lahaayo kale atiyaadkii u dambeeyeyba weeyi laakiin atiyaadkiisii kuma xigto salaani kuma xigtee waxaa ku xiga sujuudu sahwi baa ku xiga marka ma noqonayo mutawarik oo sinta dhulka ma saarayo lugtiisa bidix buu ku fadhiisanayaa markuu labadii sujuudu sahwi ka soo kaco ayuu markaa sinti ku fadhiisanayaa oo lugtii uu xagga hore u saaraya waxaa lamida qofkii imaamka ragcad salaada qaybi ay dhaaftay salaada imaamka maarata wax la dhaafay qeyb ku soo gaadhay marka imaamkii uu atiyaadkiisii u dambeeyey u fadhiisto isagu sidii aynu iftiraashka ku magacaabnay ee lugta bidix lagu fadhiisanayey ayuu fadhiisanaya ila in salaadiisii may dhammaanoo salaani uguma xigta fadhiganiya fain kaana fi subxi haddii haddaba salaad subax uu yahay fasunatu sunadu waxa weeye an yaqnuta inuu qunuudo bacda arafci min arukuuci rukuucda marka laga soo kaco inuu qunuudo ayaa sunuhu yahay fayaquulu wuxuu odhanaya allahuma hdinii fi man hadayta wcaafinii fi man caafayta watawalanii fi man tawalayt wbaarik lii fi ma acطayta waqinii shara ma qadayt inaka taqdii walaa yuqضى calayk inahu laa yadilu man waalayta tabaarakta watacaalayt wuxuu odhanayaa buu yidhi allahuma ahdinii allahyow i hanuuni fii man hadayta ciddii aad hanuunisay igu dhex daro iraaci oo ila hanuuni wa caafinii fii man caafayd maca man caafayt ilaa caafimaadi kuwii aad caafimaadisay watawallanii fii man tawallayt ilaahayow weli weli iga dhigo oo xidhiidi oo i nusre oo ii gargaar aad u gargaartay macooda wabaarik lii fii ma acطayt waxaad isiisay ii barakee waqinii shara maa qadayd waxaad xukuntay ay aad qadartay sharkiisa iga ilaali inaka taqdi adigaa xukuma walaa yuqdaa calayka cid adig kuma xukunto inahu laa yadilu man waalayt ma dulloobo cidaad adigu xidhiidhsad maaratay aad weli ka dhigato tabaarakta watacaalayt allah adow saraysay oo weynaatay oo khayr badatay oo koraysay walaa yacizu man caadaytna iyaduna riwaayaadka qaar ayay ku soo aroortay wuxuu sheekhu halkan yidhi markaa salaadii subax waxaa la sumaynayaa inuu qofku qunuudo markii uu ka soo kaco rukuucda dambe rukuucda dambe laga soo kaco in la qunuudo ayaa sunnuhu yahay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayay ka soo aroortay xadiis anas ibni maalik maa zaala yaqnutu fii salaati subxi xataa faaraqa addunya nebigu calayhi salaatu wasalaam kamuu zuulin inuu qunuudo ilaa iyo intuu adduunyada ka tegayey waa xadiis marka asxaabu sunan ay soo saareen iyo bayhaqi iyo culammadu markaa qaybo ka mida ah sida nawowi iyana ay tasxiixiyeen oo ay xadiid markaa ansaxay ay ku tilmaameen sidoo kale saxaabadii bay ka sugan tahay inay qunuudi jireen sidaa daraaddeed waa sunne salaada subax in eh, marka laga soo kaco maaragtay rukuucda dambe in la qunuudo oo waxaana lagu qunuudayaa tanoo iyaduna nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka soo aroortay inuu inankiisii xasan ee awowga u ahaa uu baray nebigu alayhi salaatu wasalaam marka iyada ayaa ugu mudan duco kale waa lagu qunuudi karaa duco kasta oo lagu qunuudaa waa caadi laakiin tan ayaa ugu mudanoo soo aroortay marka imaamkii dee dadka tujinaya isaga akhriyaya iyaguna aamiin bay odhanayaan sida markaa uu musanifku raximah llahu tacaala inoo tilmaami doono marka la soo gaaro halkan markaa sanaaga inaka taqdii walaa yuqdaa caleyk marka la soo gaaro markaasaa markaa aamiin loo odhanayo waa lala odhanaya intaa imaam wa yusalii cala nabiyi sala allahu alayhi wala alih wasalam nebigana waa lagu saliyayaa marka waxa weeye la qunuudo oo iyaduna way soo aroortay nabiga lagu saliya alayhi salaatu wasalaam qunuudka dabadi tirmidi baa soo wa yusalii cala nabiyi sala allahu alayh ala wasalam wuu ku saliyayaa wayuaminu lma'muumu waa kan marka ma'muumkii imaamka ku daba tukanayey isagu aamiin buu odhan cala ducaa'i inta ducadaa wayushaariku wuu la wadaagi fi hanaa inta ammaanta ah allahuma ahdinii fii man hadayt dabcan imaamkii wuxuu ku ducaynayaa lafdu اljamci allahuma ahdinaa fii man hadayt wacaafinaa fii man caafayt watawalanaa fii man tawalayt waqinaa biraxmatika waqinaa shara maa qadayt baarik lanaa fii ma acطayt waqinaa shara maa qadayt saasuu odhanaya markaa tu kastoo kuwaa kamid markuu ihahdo aamiin bay odhanaya markuu yidhaahdo inaka taqdii walaa yuqdaa calayk adigu waxbaad xukuntaa laguma xukumo dee aamiin la odhan maayo ilan aamiin waa ilah naga aqbal halkana ilaahay unbaa la weyneeyey ilaahay marka la weyneeyey dee aamiin meesha ma taalle adna inaad weyneyso unbaa kuu taal inaka taqdii walaa yuqdaa caleyk adna od akriyaysa hoosumaad akriyaysa inaka taqdii walaa yuqdaa caleyk inahu laa yadilu man waalayt walaa yacizu man caadayt tabaarakta rabbana watacaalay saasuuba markaa qofkii ma'muumka ahaana uu odhanayaa halkaa dee meel aamiin maaragtay ka furan tahay maaha oo aamiintu waa ilaahu aqbal halkana maanta duca maaha waa xus ilaahay la xusay ilaahayow adiga adigaa wa xukumay adigaa laguma xukumo ciddaa dulaysay cidi eh, maaragtay ciddaad adigu colaadisa cidima cisayso cidda aad adigu xidhiidiso eh, cidima dulayso saasaa la leeyay waa weyneyn markaa ilaahay subxaana wa tacaala la weyneynayo wuxuu yihi musanifku wain nazla biاlmuslimiina muslimiinta haddii ay ku timaado naazilatun musiibo qanatuu way qunuudayaan fii jamiici salawaati salaadahoo dhanba hadday musiiba timaado iyada salaada subax kuma gaara noqonayo qunuudkiiye salaadihii shanta ahaabuu noqonayaayo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam qanata shahran yadcuu calىa qaatili asxaabi اqurab bmacunub calaa riclin wadakwaan labadii qole ee laayey saxaabadii quraad ahayd ee qur macallin qur-aanka ahayd labadii reer la iyo reecil la kala ohan jiray bil dhan buu habaarayay nebigu alayhi salaatu wasalaam uu qunuudayay salaadaha markaa salaadihii shanta ahaayoo dhanba haddii ay dhibaata timaaddo dhibaatadaasi waxay noqon kartaa xanuun baahay waxay noqon kartaa abaar maaragtay dhacday ayax cadow muslimiintii soo weeraray waxaasoo dhami waa musiibo weey maa nazala bilmuslimiin marka haddii musiibada noocaasa ama tu ilaahay keenay ha noqoto ama tu dee bani aadamku gacantiisa waxwalba ilahay baa keenay laakiin mid dee bani aadam gacantiisa la soo mariyey iyo mid eh, iska musiibo dabiici oo kale ah, sida roob yaraantii wixii lamidka ahaa tay doontaba ha noqotee waa la sunaynayaa iyadoo xadiidkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laga qaadanayo baabu furuudi salaati wa sunaniha halkan markaa musanifku raximah llahu tacaala intii aynu soo marnay unbu inoo kala tirin maxaa furuuda iyo maxaa sunaya waannu soo kala wada sheegnay wa furuudu salaati amaaniyata cashara arkaantii waa sideed guuri inaguna waxaynu soo sheegnay saddex iyo toban waynu markaa arki doonaa bal wuxuu soo kordhi anniyatu niyadii waynu soo qaabkay tahay inama alacmaalu biniyaad ba u daliilo takbiiratu lixraami taxliil taxriimuha takbiir ba iyadana u daliila takbiirat lixraamka walqiyaamu quumu lilaahi qaanitiin wa qiraa'atu lfaatixati faatixada oo la akriyo iyadana waynu soo aragnay nusuustii tilmaamaysa wاrukuucu rukuucdii ba iyaduna rukniya wاطma'niinatu fiihi ku xasilidii rukuucda lagu xasilayay maxaad dareemaysa durba طma'niinada inagu si gaara umaynaantin wاlictidaalu kasoo kicidii rukuucda laga soo kacay wاطma'niinatu fiihi ku xasilidii lagu xasilayey ictidaalka iyadana si gaara umaynu tirin wالsujuudu sujuudiyo wاطma'niinatu fiihi ku xasilidii sujuudda lagu xasilayay wljuluusu bayna sajdatayn fadhigii labada sujuudood udhexeeya iyo wumaniinatu fiihi kuxasilkii lagu xasilay afartaa umaniino inagu mid walba ruknigiisu baynu raacinay si gaara umaynu tirinoo halkaa dee afar baa go-aya sideed iyo tobanki markaad afar goyso afar iyo toban baa soo haray weli mid baa inagu dhimanaya isagana waynu arki doonaa waljuluusu fii aakhiri salaati salaaddu markay dhammaato fadhigii la fadhiisanaya ataxiyaadka wtahahudu fiihi atyaadki in la akriyaa iyaduna waa rukni labaad fadhigii iyo atyaadkii wsalaatu calى nabiyi sal slm saligii nabiga lagu saleeyn isna waa saasoo kale wtasliimat اlulaa salaantii koobaad ayaa iyaduna rukni waniyat اlkhuruuji iyo niyeysiga ka bixidda salaada la niyeynayo ayaa iyaduna rukniya buu yihi waqiila laa yajibu dalika waxaa la yihi meetaasi ma ahana waa la yihi u fiirso marka inagu taana kuma inaan tirinin waxbadii nagu dhinnayd niyat lkhuruuj marka waa muctamada wa qiila halkaa uu yidhi baa muctamadkii raajici waa yajibu daalika ma waajibayo wey niyat lkhuruuj in laga baxayo salaadii culamada qaarkood waxay hahdeen waa rukni oo dee niyadu markii salaada la gelayeyba niyo waa loo baahna marka laga baxayana niyaa loo baahan yahay saasay dhinac kalena way ka eegeenoo salaadu de ilaahay baa lala hadlaa cid kale lama hadlo salaantiina assalaamu calaykum waraxmat ullah de waxaa la salaamayey dadkaa muslimka iyo muslimkaa kula jooga jin iyo malaa'iga iyo insiba wax doonaba ha noqde markaa salaantii ilahay lagulama hadlaye dee waxaa lala hadlayaa ciddii joogtay meesha ee la marka waxay yidhaahdeen de haddii qofku niyeysanin salaantani inuu salaadii kaga baxayo dee waxaanu noqonaya qof salaadda dhexdeedii ku hadlay haddaan la niyeysanin inaad salaantan tii aad salaadda kaga baxaysa ay tahay haddaanad niyadaa madaxa ku aanad ku qabanin de waxaad la noqonaysaa nin salaaddii isagoo ku jira qof soo maray oo kale o maalan oo kale asalaamu calaykum ku yidhi de salaaddii way ka jidaysaa soo ma ilaa cid buu la hadlay aan maaragtay waa wey ilaahay subxana watacala unbaa salaadda lagula hadli jiray marka waa maadaama ay khitaab tahay lala hadlayo makhluuqaad lala hadlayo waa in markaa la niyeeyo oo niyadii la raaciyo si ay uga duwan hadalkii uga duwanaado tii salaada ka midka ahayd tii iska hadalka ahayd si ay uga duwanaato laakiin muctamadku wuxuu leey waxba taasi tashdiid baa ku yar sugan cusri dadku isma dareema adoo maarata niyadii soo xaadiriyo inaad salaaddii ka baxayso waxoogaa culaysa ayaabay keenaysaa salaadana gebigeedaba horaa loo sii wada niyeeyey markii aad salaadoo dhan niyeysay waxaa ka ah dee salaantaa ahay oo salaantan lafteedu dee niyadii hore way ku jirtay niyat ulaa tashmalu jamiica afcaali salaa dhammaan afcaasha salaadoo dhan dee niyadii hore way shamlinaysaa mar haday markaa shamlinayso waxba shardi noqon maysee iska mustaxab unbay noqonaysa axaadiistii aynu soo aragnaye cidda la salaamaya tilmaamaysay ayaa markaa istixbaab looga qaadanay wa tartiibu wuu tartiibtii salaadda markaa in la tartiibiyo qaabkaa aynusoo sheeg inusoo sharaxnay loo tartiibiyo ayaa waxa ay yihiin iyaduna waajib tartiibta markaa de inagu kama inaan soo hadal kolley musanifkuna hadal baa inoo soo socda tartiibta hadii laga tago sidee wax noqonayaan oo inoo soo socota wuxuu uhi wasunanuhaa arbacun waalaauuna sunayaasha salaaddu waa afar iyo soddon qaarkoodna ilaa afartan bay gaadhsiiya rafcu lyadayni fi takbiirati ixraami gacmaha in kor loo qaado marka la xidhanayo iyo warukuuci marka la rukuucayo iyo warafci minhu marka laga soo kacayo saddexdaa meelood waxa lagu afraynayaa oo iyadana la raacinayaa marka atixiyaadka dhexe laga kacayo shaafici hadalkiisii lagama helin waa sunna iyo sunno maaha toona lagama helin marka atixiyaadka dhexe laga kacayo laakiin axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ku sugan tahay kol hadday axaadiistii ku sugan tahay shaafici si kale wax u dhigayana aan la arag madhabkiisii baa laga dhigayaabaa la yidhio isagaa yidhi idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabii hadduu xadiidku ansaxo waa madhabkaygii buu yidhi bay yihahdeen culammadu halkanna axaadiistu way ku ansaxday isagoo shaafici markaa masaladan ka hadlaya oo si kale u fasiraya axaadiistanna lama hayo oo leh mee kor loo qaadi maayo marka mar haddii aan laa waa lagu socodsiinaya madhabkiisi baa laga dhigaya marka afartaa meelood ayay noqonaysaa halka markaa gacmaha kor loo qaadaya waa afartaa meelood weliba marka atixiyaadka dhexe laga kacay waxaa la yidhi ama dee atixiyaadkaagii dhexe saxda ahaa ha noqdo ama ha noqdo mid aad imaamka un ku raacday oo adigoo adigoo ragcad qura tukada haddoo imaamkii atixiyaadsado oo isaga tiisii labaad ay noqoto dee markuu kaceed adiguna kacdo gacmihii kor baad u qaadaysaa marka atiyaadkii aad imaamka muwaafaqadiisa ula timid laftiisu waa saas oo kaleo markaad atiyaadkii ka kacayso markaad atiyaad ka kacdaba mar haddaad atiyaadba ka kacayso gacmaha kor baad u qaadaysaa markaad markaa kacdo de baad markaa gacmihii aada kor ugu qaadaysaa wuxuu yihi wawadcu lyamiini cala shimaali midigta in bidixda la saaro qaabkii aynu soo sheegnay loo saaro ayaa iyaduna sunna wanadaru ilaa mowdici sujuudi halka sujuuda inuu qofku eego ayaa iyaduna sunno iyadana waynu soo marnay wa ducaau listiftaaxi ducadii furfurashada watacawudu acuudu billahi min ashayaan rajiimti watamiinu aamiinti wa qiraa'atu suurati suuraddii faatixada ka dambeysay waljahru walisraaru maaragtay koruqaadkii qur-aanka kor loo qaaday iyo hoosu dhigii mid walba dameelihii loogu talagalay wtakbiiraatu iyo takbiiraadkii markaa salaada allahu akbarti iyaduna waa sunayaalo kaana yukabiru fi kuli khafdin wa rafci siwaa takbiirat اlxraam marka takbiirat اlxraamka laga reebo iyada dee naskii baa waajibiyey laakiin wixii kale dee nusuustii ma ay waajibin waajibin lagama fahmin wtasmiicu samic allahu liman xamidahu idii la odhanayey marka rukuucda laga soo kacay wاtaxmiidu fi اrafci min الrukuuci watasmiicu tasmiicdii iyo wataxmiidu taxmiidkii fi rafci min arukuuci labaduba samic allahu liman xamidahu iyo rabbanaa laka alxamdudii marka rukuucda laga soo kacay ahayd midna marka lasoo kacay ay ahayd midna marka la istaago wtabiixu fi rukuuci wtabiixu fi sujuudi tabiixdii ama subxaan lahi subxaana rabbi alaclaa iyo subxaana rabbi alcaiimti rukuucdiiy sujuuddu kale lahaayeen ayaa iyaguna sunayaashii wawadcu lyadi cala rukbati fi rukuuci marka la rukuucaya in gacanta jilibka lagu qabto iyaduna waa sun wamadu dahri wاlcunuqi in la simo dhabarkii iyo iyo luquntii in la fidiyo yani la simo baa loo jeeda wاlbudaa'atu biالrukbati markii la sujuudayo in jilibka lagu bilaabo oo jilbaha la dhigo uma bilyadi fi sujuudi haddana deetna gacmihii la dhigo oo iyadana dee aan markaa sidii geelu u fadhiisanayey aan loo fadhiisanoo aan gacmaha la hordhigin neefkii geela ahaa aggii qarqarkiisana horuu dhigaya qarqarkiisa hore ayuu dhigayaa intaanu xaggii dambe markaa dhigin marka haddaad adiguna xaggii hore soo dhigto ood qaybtaadii hore dhigto waxaad markaa umateshay bahaaimtii ama xayawaankii awrkii ayaad u ekaatay wa wadcu lanfi fi sujuudi marka la sujuudayo in sankii dhulka la dhiga waa sunne waataynu sheegnay riwaayaadka xadiidka badankoodu mabay sheeginba ee jabhada ayuunbay sheegay wa mujaafaatu lmirfaqi can iljanbi in laga fogeeyo jiqilka ama xusulka dhinaca laga fogeeyo fi rukuuci wasujuud marka la rukuucaya ama la sujuuday waa raggii dumarkiina ay suruurinayaan horeynusoo sheeg wducaau fi ljuluusi bayna sajdatayni ducadii la akriyey fadhiga labada sujuudood udhexeeya wajalsatu istiraacati fadhigii markaa nasashada wاliftiraashu fi saa'ir اljalasaat fii saair markaa yani fii jamiic wey fii saa'iri اljalasaati dhammaan fadhiyada oo dhanba in qaab iftiraasha loo fadhiisto watawaruku fii aakhiri الsalaa salaada aakhirkeedana in tawaruk loo fadhiisto oo sinta lagu fadhisto marka kelmadda saa'ir sideeda waa bimacnaa baaqi marka hadda iminka in hore inoomuu soo sheegin oo si kale loo fadhiisanaye sida badan baaqi baa loo isticmaala bimacnaa jamiicna mararka qaarkood waa loo isticmaala culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa radi in bimacnaa eh, eh, bimacnaa jamiic loo isticmaalo watawaruku fii aakhiri salaati salaadda aakhirkeedii in tawaruk loo fadhiisto wawadcu lyadi cala lyumnaa cala lfakhidi lyumnaa maqbuudatan wadculyadi gacantii in la saaro cala lyumnaa eh, wawadculyadi alyumna baa yumna cala lyumna alyumna soo caladaas kuma jirto ya iqlaalkaasi aniga ima qorno laakiin wuu inoogu soo jiray halkii hore iqlaal yuqilu baطnahu an fakidi can fakidii way inoo inoogu soo jirto markaa inalkana lagu daro ayay dee noqonaysa in markaa calooshii laga qaado bawdada waa iqlaalu اlbaطni can اlfakid in calooshii laga qaado fakhidka ayaa iyaduna markaa sumayaashii sujuudda ayay markaa noqonaysa wawadculyadi lyumna cala lfakhidi lyumna soo saas idiima qorna mhm, calaa hore igu darayaan jir wawadculyadi lyumna gacanta midig in la saaro cala alfakhidi lyumnaa bawdada midig maqbuudatan iyada oo faraheedii la qabanayo sidii de soo sheegnay loo qabanayo markaad fadhido weey tayaadkii markaad u fadhido inaad markaa gacantii midig bawdadii midig waliba agga jilibka xigta aad saarto adigoo markaa farihiina de qabanaya marka murdisada laga reebo iyo suulkood garab dhigayso walishaaratu in lagu tilmaamo bilmusabixati murdisadi in iyada lagu ishaaro towxiidki wawadculyusraa mabsuudatan gacantii bidix in iyadana la dhigo bawdadii bidix iyadoo la fidinayo watashahudu awalu adxiyaadkii horaa sunaa wsalaatu cala nabiy sal slm fiihi in nabiga lagu saliyo ayaa sunaa wducaau fii aakhiri salaati salaaddu markay dhammaato in la ducaysto yani waa salaadii aakhirkeed marki atyaadk intaan weli salaantii lala iman wey in la duceeyo ayaa iyaduna salaadda markaa sunaya sunayaasheedii kamida waxaa kaloo lagu fasiri karayaa sida shaarixu halkan ku fasiray fii aakhiri sala yani bacda salaa salaada kadib waa lagu fasiri karaya laakiin maadaama sunantii salaada dhexdeeda uu sheekhu ka waramayo waxay ku fiican tahay ducadani in laga dhiga markaa ducadii atixiyaadka ka dambeysay wlqunuutu fi subxi salaada subax qunuudkii in lala yimaado wtasliimatu thaaniyatu salaantii labaad waniyatu salaami cala alxaadiriina iyo in la niyeeyo in la salaamayo dadka markaa goobta jooga wuxuu ihi رحمه الله تعالى فإن fain taraka ساهيا saahiya wahuwa fi salaati lam yactada bima facalahu bacda اlmatruuki xataa yaatiya bima tarakahu uma yaatiya bima bacdah tartiibtii waa inagii soo sheegnayoo waa rukni oo tartiib la-aan salaaddii socon mayso haddaba tartiibtii ka tegiddeedu dee waxay keensanaysaa in markaa arkaantii wax markaad qur-aanallahu abar td idhatay salaadii halkaad faatixada ka akri hadaad iska rukucdo faatixadii akri tartiibtia meesha ka ama faatixadii markaad akrida halkaad ka rukuci iska sujuuddo markaa tartiibta la waxay keensanaysaa in salaaddii wax maqan wax laga booday haddaba hadday saasi dhacdo salaada waxaan aad ka boodeed ka tagtay ama shay waajib uu noqonayaa ama shay sunno ah waxaanaad ka tagtay marka tartiibtii la waayo ama wax waajibaad ka booday ama wax sunno abaad ah ka booday hadduu sunno yahay waabaad iskaga tegi kartaae ma u soo noqon kartaa unbaa laga hadlay dib ma ugu soo noqon karta waxay idhahdeen culammadu waxaa la eegayaa xaggee tagtay markaad ka tagtay isaga ad ka boodday haddaad faralkii ka dambeeyey aada gudagashay oo faralkii kale aad u gudubtay adigoo faral ku jiro sunno usoo noqon maysid ataxiyaadkii dhexe haddaad ka kacdo ood istaagto de qiyaamku faral buu ahaa oo rukni buu ahaa kol haddaad istaagtay oo qiyaamkii aad gudagashay inaad soo noqotaa mamnuuc bay kaa noqonaysa oo adigoo rukni ku jira sunna u noqon maysid qunuudkii baad ka tagto waad sujuudday kol haddaad sujuudday dee sunaad ka soo tagtay imika salaada subax dee madaxa duqoon daawo way yar tahay haddii marka markaad ka soo uma noqon karaysid marka kol haddaad sujuudday haddii si aad isxasuusato ama aad inaad u noqoto doonto adigoo weli gudagelin kii kale oo atixiyaadkii markaad kasii kacaysay baad maala xasuusatay adigoon weli istaagin waad soo noqon kartaa waa caadi qunuudkii adigoo allaahu akbar siiba yiri oo aan weli wejigii fooda dhulka dhigin haddaad sixasuuto waad usoo noqon karaysaa waad usoo noqon karaysaa markaa waxaa la eegayaa uun halkeed ka soo noqonaysa haddaad rukni gashay adigoo rugni ku jira sunna soo noqonaysa haddaanad rugnigii gelinna waad usoo noqon karaysaa sunnihii haddii waxaanad ka tagtay uu rukni yahay rugni hadduu yahay waxaan aad ka tagtay haddaad ogaan uga tagtay dee waxa weya tartiibtii waajib hadaad tagto salaadadu way buraysaa salaadaadu way buraysaa haddaad ogaan uga tagto haddaad is-ilowday oo halkaad ka rukuuci lahayd aad sujuuddo xaaladdaa iyada ah waxay culimmadu kala qaadayaan goormaad xasuusatay ma waxaad is-xasuusatay adigoo salaadii ka baxay mise waxaad xasuusatay adigoon salaadii ka bixin haddii aad isxasuusatay adigoon salaadii ka bixin wixii aad ka tagtay ayaa haddana la eegi halkuu ka tirsanaa miyaad garanaysa mise ma garanaysid haddaad halku ka tirsanaa aad aad garanayso rukuucdii ragcaddii koowaad inay ahayd baad garanaysa waad is inaad rukuuc ka soo tagtay rukuucdaad ka soo tagtayna rukuucdii ragcada koobaad bay ahayd xaaladaa iyada wixii aad u booday ee aad samaysay waxba kama jiraan ilaa inta aada rukuucdii la imanayso ilaa aada rukuucdii la imanayso markaad isxasuutana waxaa waajib kugu ah inaad ku laabato haddaanad rukuuc gaadhin haddii markaa adigoo rukuucdii labaad ku jira un aad isxasuusato ragcaddii labaad markaad soo rukuucday unbaad xasuusatay tii hore inaanad rukuucinba mushkilad ma laha waxaa lagu leeyahay tan aad imika rukuucdan aad ku jirtaa waa rukuucdii ragcaddii koowaad waxaan horeed samaynaysay sujuudihii iyo wixii waxba kama jiraan rukuucdaad ka soo booday wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan rukuucdan dambeed soo gaadhay baa kuu tirsanoo rukuucdii ragcaddii koowaad weeyi halkaasuunbaad ka sii waday marka markaad soo kacdo sujuudihii ragcaddii koobaad ayuunbaad haddana samayn doontaa haddaad adigoo rukuuc gaadhin isxasuusatay oo markaad sujuudday inaad isxasuustay inaad soo rukuucin maxaa kugu waajiba inaad kacdo waad istaagaysaa qumaati baad u istaagaysaa istaagtay kadib baad soo rukuucaysaa haddii wixii aad ka soo tagtay ragcaddu ahaa aad gara weyn in sujuudi kaa maqan tahay baad garatay laakiin waxaad garan laday ma ragcaddii koowaad baad sujuud keliya sujuuday mise tii labaad laakiin waxaad ogaatay inaad labada mid ahaan sujuud qura samaysay xaaladaa iyada abay culammadu yidhaahdeen banaa calaa aswa alaxwaal ha sida ugu liidatu ka soo qaadaya sida ugu liidata ayuu ka soo qaaday oo halka markaa ugu adag ayuu qabsanayaa wy musanifku wuu sheegi doonaa haddaad sujuud ilowdi haddaad laba ilowdi haddaad laylis buu inoo dhiibi doonaa laakiin waa laylis isaguu ka shaqaynayo la doonaya inaad ku tababarato oo hadhow toole wixii kugu yimaada waa waxyaale ka fudud untane ta ugu adag bay culamadu layliska ku bixiyaan xabadda ugu adag markay kaaga shaqeeyaan iyo labiiyo saddex adag bay kaaga shaqaynayaan oo laga yaabo inaanay kugu dhicinba laakiin waxaa la doonayaa maskaxdaada in la fahansiiyo wax kolka kuwa aad adag lagaaga shaqeeyo kuwa fudfudud ee ka sokeeye dee maarata kugu imanaya adaa ka shaqaysanaya wey markaa sida ugu daran ayaa laga soo qaadaa isaga waynu arki doona haddaad isxasuusato adoo salaaddiiba ka baxay waxaa markaa hadal ka joogaa ma salaadii hore uunbaad ku daba qabanaysaa mise salaad cusub baad gelaysaa horta haddii aad isla markiiba ogaato waxaa madhab laysku waafaqsan yahay inaad halkii uun aad ka sii wadayso oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam markii laba ragcadood iyadoo udhimantahay uu salaada ka baxaya loo sheegay dee ka sii wado labadii ragcadood ee u dhinaa ayuu buusan laakiin haddii wakti ka soo wareego muddaay baad iska fadhiday kolkaad muddo fadhiday unbaad is ogaatay xaaladaa iyada ah miyaad salaadii soo wada bilaabaysa mise waxaad ka dhigaysaa un sidii qof iyo isagoon salaaddii ka bixin is ogaadayo dee halkii un baad ka sii wadaysaa wixii kaa qaldamaaun baad saxaysaayo buuxinaysaayo salaadda intii dhinaydna waad kamilaysaa ayaa markaa laba qowl ay ku jiraan waynu arki doona wuxuu yidhi fain taraka qofku hadduu ka tago fardan hadduu rukni ka tago saahiyan isagoo is ilowsan wa fi salaati salaadiina ku jira isagoo salaaddii ku jira ayuu yani isxasuusta lam yactada tirsan maayo bimaa facalahu waxa uu markaa qofku yeelay uu sameeyey bacda almatruuki kii uu ka tegey wixii ka dambeeye uu la yimid waa ka soo qaad male waa tuuris xataa yaatiya ilaa uu la imanayo bimaa taraka wixii uu ka tegey ama ha is ogaadaan mayaanu is ogaan markuu isagiyo kale la yimaad ayuun baynu kaa ugu buuxinaynaa halkii ka dhinayd wixii labadooda udhaxeeyeyna waa tuuris baynu leenahay uma yatii haddana uu la imanaya bimaa bacda wixii ka dambeeyey markuu markaa kaa la yimaado de halkaasunbuu salaaddii kasii wadayaa wixii dambe salaadda ka dhinaay dhan ayuu dhammaystirayaa wain lam yarif haddaanu garan mawdicahu halkii uu kaga jiray waxani bana almra arinka wuxuu ku dhisi calaa aswa'i alaxwaali xaaladaha ta ugu daran ayuu ku dhisi waa ka fain kaana almatruuku wuxuu ka tegey hadduu yahay sajdatan sujuud buu ka tegey min arbaci rakacaatin afar ragcadood buu tukaday kolkuu markaa atixiyaadkii dhexe ku jiro ayuunbuu wuxuu is ogaaday inay sujuudi ka maqan tahay waxaanu garan waayey sujuudda kaa maqani ma ragcaddii koowaadba ma tii labaadba ma tii saddexaadba ma tan u uu iminka ka artixiyaadsanaya eeg inta badan way adag tahay qofku inuu dee halkaa dambe un ogaaday inay sujuudi ka maqnay laakiin waxaa la doonayaa tusaalahaa dee fog ee adag markaad ka shaqayso wixii ka sokeeya inaad si sahlan uga shaqayso hadduu qofku isagoo atixiyaadkii u dambeeyey ku jira uu isgarto inay sujuudi ka maqan tahay taa ka maqan halkuu ka soo qaaday hadduu ka soo qaaday salaadan imika ragcaddan u dambeysay ee uu ku jiray inuu sujuud qura intuu sujuuday un atixiyaadsayo oo sujuuddii labaad ka maqan tahay haduu ka soo qaado maxaa laga doonaya de waxaa laga doonaya inu imika sujuudo ilain waynaga iyadii baa loo noqonayaa wixii aad ka tagta ku noqonaysa marka marka uu sujuudo haddana wuu soo fadhiisanoo de iska atiyaatle sujuudda atixiyadun baa ka dambeeya wax kaloo ka dambeeya ma jiraan laakiin haddaynu nidhaahno bal ka soo qaad inay sujuuddaasi aad kaa dhimane ay ahayd ragcaddii koobaad oo ragcaddii koobaad markaad sujuud qura la timid un aad kacday macnaheedu waa maxay kicitaankaagii waxba kama jiraan qur-aank faatixadii aad akriday waxba kama jiraan rukuucdii aad soo rukuucday waxba kama jiraan sujuuddii aad sujuuday ayaa waxay noqonaysaa sujuuddii labaadee ragcaddii koobaad waaya sujuuddaa hore fadhigii ka dambeeyey waxba kama jiraan ila waxaa lagaa doonaya mar hadaad ragcaddii ku buuxsatay soo inaad kacdaa la doonaya halkaa maad kicina waad fadhiisatay haddana sujuud labaad baad la timi sujuuddaa labaadna waxba kama jiraan macnaheedu waa maxay ragcaddii labaadoo dhammi way burburtay wey xabad sujuudunbaa lagala baxayo tii hore la geeyey inteedii kaloo dhammina maxay noqotay dee iska tuuris bay noqotay waxaan booskiisii dhicin ayuu noqonaya ragcaddii saddexaad waa caadi laakiin tii labaad bay noqonaysaa tii afraadna waa caadi laakiin tii saddexaad bay noqonaysaa deetana maxaa dhiman dee ragcad dhamaystiran baa dhiman dee markaa taasaa ka daran inaynu kasoo qaadno ragcaddan u dambeysay uun inay sujuudi kaa maqanto hadday saa noqoto de imikuu sujuud baa lagu odhan lahaa wa marka wuxuu ihi fain kaana almatruuku matruuk waa dudahay sajdatan hal sujuud oo min arbaci rakcaatin afar ragcadood dhex taaloo taytay aan la geranayn jacalahaa wuxuu ka dhigi min hayr اlakhiira saddexdii hore mid ahaan buu ka dhigi inay ka maqan tahay kasoo qaadi marka saddexdii hore ti aad ka dhigtaba ragcad dhamaystiran baa lagugu yeelanaya uma yatii wuxuu markaa la imani biragcatin ragcad dhamaystiran buu la iman wayasjudu waxaanuu sujuudi lisaawi sujuud saawi buu dee la imanoo dee waxa weeye ilan siyaada ku dhex jirta salaadiisii sarajoog iyo rukuuc iyo sujuudo aan sax ahayn ayaa ku dhex jiray markaa waxaa qaladkeeba salaadda dhex dhacay ayaa lagu kabay fain kaana sajdatayni hadii waxa ka maqani uu yahay laba sujuudood inay laba sujuudood ka maqan yihiin buu is ogaaday jacala waaxidata min aluulaa mid wuxuu ka yeeli ragcaddii koowaad buu ka soo qaaday wa waaxidatan min ahaaliati talabaadna labaadna wuxuu ka soo qaaday ragcaddii saddexaad inay kaga maqan tahay wayatii markaa wuxuu leeyahy biragcatayn laba ragcadood waa maxay say ku imanaysaa dee kolkii ragcaddii koobaad aynana sujuud baa ka maqan tii labaad baa buuxinayso iyada inteeda kalena la tuuraya tii labaad xabad sujuuda inta lagala baxo oo lagu buuxiyo xabaddaa koobaad ayaa inta kalena la tuuraya eh, ragcaddii saddexaadna tii labaad bay noqonaysa iyadiina haddaynu dhaa markaa sujuud baa ka maqan maxaa buuxinaya sujuudda ta afraad baa buuxinaysa deetana tii afraad inteedii kalena dee iska tuuris bay noqonaysa maxaa kaa maqan markaa dee laba ragcadood tii labaadna way kaa dhimatay tii afraadna way kaa dhimatay soo mid walba xabad sujuudo taa kale lagu buuxiyey ayuunbaa lagala baxay intii kalena dee waxaa la yidhi maa yanfac ma soconayaan baa la soo maa markaa laba ragcadood baa kaa maqnaanaya laakiin haddaad odhan lahayd labadaba waxaan ka soo qaadaya inay tii koobaad un isla wada ahaayeen dee khalaas markaa tan labaad labadeeda sujuudood baa buuxin lahaa deetana tii saddexaad iyo tii afraadna way ku dhamaystirmi lahayn ragcadun baa lagugu yeelan lahaa marka waa ti layna yidhi xaaladda ugu daran baa laga soo qaadayaayo dee waa ka wain kaana alaaa sajadaatin waxaan ka maqanay saddex sujuudood hadduu yahay jacala waaxidata min aluulaa wawaaxidata min ahaaliati wawaaxidata min araabicati ta koobaad sujuud buu ka dhigay inay ka maqan tahay ta saddexaadna mid buu ka soo qaaday ka maqan ta afraad buu ta kalena ka dhigayaa markaa taa ta afraad laga dhigayo iyadu macno badan dee ma samaynayso wayati birakcatayn wa isku mid inaad talabaad ka dhigta inaad tafraad ka dhigtay inay ka maqan tahay xabadaasi wayati birakcatayn markaa laba ragcadood ayuubu qofkaasi la imanaya wain kaana arbaa sajadaati waxaa ka dhimanay afar sujuudood haduu yahay oo de markaa waxay ku iman karaysaa matalan oo kale de inuu ragcad walba hal sujuudood matalan sujuuday waa dhici karaysa oo qof imika salaaddii la baray oo kale oo la tusay oo dee markaa sujuudii waa laba lagu lakin de intuu baranayo wakti ba u yar baahanta marka waa laga ya markuu salaaddii atixsanu inuu is ogaado inuu rukuucaha sujuudaha maarata qaarkood uu xabadxabadu in markaa sujuuday talow wixii oo dhanba ma hal hal baad sujuuday mise saasoo kale u yidha wain kaana arbaca jacala waaxidata min alula wawaaxidata min athaalii wasajdatayn min araabica marka afarta haddii meel alla meel ahaayeen aanu garanayn tii koobaad xabad buu ka soo qaaday inay ka maqan tahay tii saddexaadna eegta labaad waa layskaga boodaya waxaa la yskaga boodayaa leannu aslan teeda labaad marka hod hore tuuris bay ahayd tu tuuris ayda ku buuxinin meesha wa waaxidata min ahaali saddexaadna waxaa laga soo qaaday inay midi ka maqan tahay wa sajdatayni min araabica tii afraadna inay labadiiba ka maqan yihiin baa laga soo qaaday oo macnaheedu yahay tii saddexaad wax buuxiyaba lama hayo sidaa daraaddeed wayatii qofkani wuxuu la iman bisajdatin xabad sujuuda oo tii saddexaad buuxinaysa dee si ay tii labaadoo dhamaystiran noqoto wa ragcatayn iyo laba ragcadood ayuu la imanaya markaa dee tusaalayaashaas waa tusaalayaal culimadu ay bixinayaan si markaa loo fahmo qaacidadan ah halka ugu daran baa la dhigaya halka ugu daran ayaa wixii ka dareentay inuu kaa maqan yahay ragcaddaad ka soo qaaday waa halka ugu daran baad ayaad geynaysa wain dakara daalika hadduu isxusuusto in salaadii wax ka maqan yihiin bacda salaami markuu salaadiiba ka baxay fa fiihi qowlaani laba qowl baa meesha jiraya axaduhumaa midi wa yabni calaa salaatihi salaada ayuu kusii socon uu ku dul dhisi uu kusii daba qaban uun maa lam yatul ilfaslu intaan waktigu dheeraan haddaan waktigu dheeraanin waktiga udhexeeyey salaantiisii iyo xasuusashadiisu haddaanay dheeraanin uu ku daba dabaqabanayaa uun wathaanin qowlka labaadna yabni wuu ku daba qabani maa lam yaqum min almajlisi haba dheeraatee haddaanu meeshii booskii uu fadhiye ka kicin wakti dheeribaha ka dambeeya maarata markiu salaada ka baxaye uu ku daba qaban karaa fain dakara bacda daalika markuu majliskiiba ka kacay oo masaajidkiiba ka tegey marku hadduu xasuusto istanafa dee salaadii oo dhanba wuu ku soo celinaya markaa labadan qowl waxay isku raacsan yihiin qofkii tegey inuu salaaddii soo celinayo laakiin waxaa laysku haystaa qofku meeshii buu iska fadhiyey wakti baana ka soo wareegay markii uu ka baxay kadib buu isxasuustay inuu laba ragcadood salaaddii kaga baxay salaaduna afar ragcadood ay qowl wuxuu leeyahay haddii aanu waktigu dheeraanin ayuunbuu ku xidhiidhinaya waana qowlka muctamadka xadiidkii dulyadayn ayaa dee loo cuskanaya nabigu markii uu ka baxayba halkaa uu fadhiistay ba waa la baraarujiyey markii uu ogaadayna salaadiibuu galay nabigu aley dhamaystira marka waxay yidhahdeen de salaaduna waa camalkaa keliyae xidhiidhsan marka haddii wakti dheeri udhaxeeyey de waxaynu u baahanahay nas kale oo caddaynaya intaana maarata la isku xuri karayo mana hayno hal xadii xadiidka aynu haynaa waa nebiga ala sal sl markii uu ka baxayba la baraarujiyey deetana sii dhamaystiray qowlkan kale isagu wuxuu leeyahay mayane mar haddaan masaajidkii laga b markaa waa labada qowlbada mid waliba xadiidka dulyadayn unbuu haystaa oo kana wuxuu ka eegayaa horta nebiga waa kan calayhi salaatu wasalaam kusii daba qabtay haddaba ku dabaqabashadani ma waxaa keenay maadaama aanu masaajidkii ka bixin buu ugu daba qabtay mise maadaama oo si deg dega uu xasuustay buu ugu daba qabtay markaa qowlka hore wuxuu leeyahay dee mayane si deg dega ayuu nebigu u xasuustay oo markiiba waa la baraarujiyey laakiin xadiidka kuma sugna haddii waktigu dheeraan lahaa inuu haddana kusii daba qaban lahaa kan kalena wuxuu ka eegayaa nabigu maadaama oonu masaajidkii ka qaban ka bixin waa kaa ku daba qabtay buu leey inay dheeraansho dheeraan la ku dhisan tahayna kama fahmayo isagu markaa cilada iyo macnaha ku jira xadiidka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maaratay salaaddii qeyb ka ba ka tegey haddana uu ku daba qabtay cilada keensatay ku dabaqabashadan iyo halkaa markaa waxaa dhaliyey ayaa marka culamadu ay markaa isku qabanayaan wuxuu hi wain taraka sunatan hadduu qofku sunno ka tago fain tadakara hadduu xasuusto qabla talabusi bifardin intaanu faral gudagelin hadduu xasuusto aada ilayhi wuu usoo noqonay wain talabasa bifardin hadduu faral gudagalay lam yacud lahu usoo noqon maayo weliba ruknigaasi dee hadduu yahay ficli rukniga uu gudagalay rukni ficliya hadduu gudagalay sunno usoo noqon maayo oo isagoo atixyaadki intu ka tegey qiyaamkii gudagalay usoo noqon maayo ama isagoo sujuuddii isagoo qunuudkii intuu ka tegey sujuuddii gudagalay usoo noqon maayo qunuudkii laakiin haddii intuu sunno qawliya ka tago uu rukni qawliya gudagalo sunno qawliyuu ka tegey rukni qawliyuu gudagalay wajahtu wajihi aladii fatara samaawati dib u ka tego allahu akbar acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim unbuu isxasuustay inuu istiftaxii ka tegi inuu u soo noqdo maaha kol hadduu waajibkii gudagalay inuu soo noqdo maaha hadduu soo noqdo laakiin salaaddu kama buraysaba kaa isaga salaada kaga buri mayso waxaa lamid a ciiddii takbiiraadki markaad xidhato salaad allahu akbar waad haddana toddoba jeer oo kale allahu akbar allahu akbar mararka qaar waad ducaulistiftahi baa de la akriya ducaulistiftahi markaad akrido baa la doonaya inaad takbiiraadkii la timaado bismi illaahi araxmaan araxiim mar haddaad tidhaahdo khalaas iska wada faatixada waad iska wadanaysaa uma noqonaysa takbiiraadka wain taraka sunatan sunna ka tago wuxuu yihi fain tadakara hadduu xasuusto qabla talabusi bifardin intii aanu faral gudagelin caada ileyhi wuu u noqonayaa sunnihii wain talabasa bifardin faralkii hadduu guda galayna lam yacud lahu u noqon maayo baabu salaati taawuci wsal اllah wslm ala nabiyina mxamed